بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المواساة في السنة والمجاعة wuxuu baab yahay almuwaasaat in laisu gargaaro laiscaawiyo laiskaashado fi sanati abaarta iyo walmajaacati baahida dhexdeeda yani sano abaaraad markay dhacdo ama ay baahi dhacdo bay marka ayadaa waa in laisu gargaaro laiscaawiya loo baahan yahay xadaثna muxamed bn muhanى abu musa albasri shaykhu اljamaca qaala xadaثna xamaad ibn bashiir aljahdami layn اlxadiiث bal dahab wuxuu leey ina xadiiثahu haada munkar xadiidkan laftirkiisa hadda warinayo iyo dahab wuxuu leey miisaanka waa munkar qaala xadaثna cumaaraة اlmicwali ibn mihraan laa ba'sa bihi caabid qaala xadaثna muxamed ibn siriin abu bakr min a'imaة الtaabiciin can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam qaal can abi hurayrata qaala yakunu fii akhiri الzamaan yakuunu waxaa ahaan doona fii aakhiri الzamaani zamanka kiisa dambe yani aakhiru zamaanka aakhiru saaca majaacatun baahi baa dhici doonta baahi iyo qaxootinimo iyo barakac baa dhici doona man adrakathu ninkay haleesho soo gaaro xilligaa baahida ah falaa yacdilanna bilakbaadi aljaayaca falaa yacdilanna yuusan waxba la simin bilakbaadi dheerarka aljaayacati baahan boga baahan ama beerka baahan iyoso waba kalo la jeclaysana wey wax kasta asaga u qor yani adaa ka badan iyo maanta ka baahi badan iyo inaba hasdhihina dadka ruuxan baahane miskiinkeeda tabaalaysan ee soo barakacay wax u qabo falaa yacdilanna yuusan waxba la simin wey ama yuusan barbar dhigin bilakbaad jamcu kabid dheerarka aljaayacati gaajaysan dadka gaajaysanee tabaalaysan waxba yaan lagala jeclaami mooye oo ayaga waxa loo quuro daciif اlisnaad xamaad ibn bashiir aljahdami majhuul buu sheekhu yidhi waa majhuul xadaثna abulyamaan alxakm ibn naafic qaala xadaثna شhucayb bn abi xamزة qaala xadaثna abu الzinaad cabdالlah bn dakwaan abu cabdiرaحmaan الquraشhi almadani ثiqaة imaam faqiih min a'imaة الtaabiciin can اlأcraj cabdiرaحmaan bn hurmus can abi hurayrata qaal ana alansaara ansaar ayaa qaalat lilnabiy rasuulka waxay ku yidhaahdeen markay muhaajiriin soo jiroodeen ee maka ka yimaadeen ee madiine ay yimaadeen ayagoo reerahooda ka soo qaxay iqsim qaybi baynana anaga inta ka dhaxaysiya wa bayna ikhwaanina oo muhaajirna an nakhiila beerta noo qaybi yani timirta noo qaybi nabi maxamedow maadaama aan muslimiin nahay waan timirta aynu leenahay noo qaybi cabdirashiid qaybashada iska bedel insha allahu tacaala ayib noo <clears throat> qaybi beerta yani annagii ansaar haddaanu ansaarna muhaajiriin xoolaha annaga kala badh beerihi ma aha kuw yararka waa timirta geediya timirta noo qaybi ayib idan waa maxay baabu lmawasaati fi اsanati wاlmajaaca ayib qaala nabi wuxuu uhi laa mada yeeli mahayo idinkii muhaajiriin idiin qaybin mahayo timirta xoolihiinna haysta walaayadiinna qaab kale caawiya aysan ka ahayn ayagu beeraha ka shaqeeyeen wixii miraha ka soo baxaana kala qaybsada laakiin xoolihii laba isla intii laga dhigay muhaajiriin ha qaatin idinkuna qayta yani yeeli maayo nabi maxamed waa diid nabigaa diiday ayib ansaar cuntaydii soo jeedisay faqaaluu waxay dhaheen ansaar takfuuna waxaad nagaga filaanaysaan alma'uunata kharashka waa dhulka nagaa iskale dhirtii iyo beertii geeyaha nagaa iskale laakiin waraabinta iyo ka shaqayntii intaa muhaajiriin ha qabteen waa yahay beertana wixii ka soo timir ahayd kala ha qaatay tobanka tan shanta ninkii shanna ansaari bimacnaa ansaar waxay rabaan inay muhaajiriin ka dhagaan niman xogow wax qabtay iyo shaqeeyey kadibna xoolihiisaa ka qaatay waxay kala baahayaan waa la siiyey sadaaqa fii sabiililah weeye xogow meelaha yar xaadhaadheen biyaha beertaa ku sii daayeen saaqsaaqah ka gureen kadibna wixii ka gaaya kala ha loo jabsado waa caqli meesha ku jira wanaagsan nabigu aqbali doonaa tan wanushrikum marka aynu wadaajinno fi amarati midhaha wanushriakum markaan aynu wadaajinno weeye fi amarati midhaha sooga ah midhihii sooga marka aanu wadaagno qaaluu waxay dhaheen marka muhaajiriin samicnaa waatacnaa samicnaa waanu yeellay waatacnaa waana ateecnay amarka waa amar la qaban kara talada tala wanaagsan idan bukhaari wuxuu ka rabaa maadaama muhaajiriin iyagoo tabaalaysan oo xoolahooda laga reebay oo la soo dhibay oo dayl ay u soo jirdo ay yimaadeen madiina say ansaar oga qayb qaateen arrintaa iyadaa ee waalahooda wax ugu horeen ee hil iyo hoob oga garab taagnaayeen baa ruux kasta laga raba markii qaxootiyadu dhacaan iyo barakaco iyo baahidu ay timaado iyo waxaa la rabaa waxaad hayso waa u hurtaa doonay haddii kale waalnimada sheegaysa waxba ka jir xadaana <clears throat> sbaq ibn faraj أصبغ بن فرج بن سعيد الأموي قال أخبرني بن وهب عبد الله بن وهب القرشي قال أخبرني يونس يونس بن من بن يزيد الأيلي آه يونس بن أبي إسحاق السريع ضهم ضحفة ستة من دونه يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري أن سالما سالم بأخبره وشيغي أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وسالم أبيه يا أخبره وشيغي أن عمر n saalim ibn cabdilaah aabihi waa cabdulaah bn cumar buu xadiiska warinaya cabdulaah bn cumarna wuxuu qisada ka soo guurinaya aabihi waa cumar bn khaaab ah ahl barakaysun baa isdaba taagan ana cumara cumar ibn khaaab ahaa radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi caama aramaadati sanadkii dambaska aramaada sanadkii dambaska ama waxaa tirahdaa waxaa tirahda cawaweerta ama sanadkii siigada weeye dhulku baa intuu xaalufooday iyo dabaysha kacdada fira iyo habaas baysan kaa gelinaysa dhulkao dhan ba wada caad noday hawada dhan ba wada waay noqotay wax duurahaya furay hadaas buu noqon yani waa sanadkii sideed tobnaad ama tobna toddobaad ba hijrada wey waa si sanadka u ka dhici doona xataa shaam mxuu aha daacuunku ka dilaaci jiray o kale falastiin meelahaas ayib sanad adag buu ahaa wa kaana waxay ahayd caama ramaada sanatan abaar bay ahayd shadiidatan daran wey sanada marna caamka laftirkiisi iyo zamankaa la yihahda marna abaarta laftirkaa la yihahda sana shadiidan daran bay ahayd mulimna oo lafajarisa weliba abaar weliba lafajarisa waxba kaaga tegayni wey mood iyo moolba midaan ka tegayn oo wax badbaadin xoolihii noolaa calafkii adduunyadii dalagii beerihii hataa cudurro wadati cumar marka muxuu yidhi bacdama ijtahada cumaru fii imdaad alacraab iska hadal maaha laakiin markuu wuxuu awoodi karo dhan baxshay kadib cumar istaaga hadlay bacdamaa xilli kadib ijtahada cumar uu dadaalay fi imdaadi alacraab romiya in la taakuleeyo la caawiyo bilibli geel lagu caawiyo oo gaadiid ahaan loo siiyo walqamxi qamadi lagu caawiyo wazayti saliid iyo dufan lagu caawiyo xagee lagaga caawina loo keenaya meel aryaafi tuulooyinka ama meel aryaafi dhulbeereedka wey aryaaf waa jamcu riif waxaa loo jeedaa yani madiina ila moogtahay caasimadii ahayd muslimiinta o dhan baa isugu yimid meelihii marka qoyaanku ku dambeeye beeralahayd ciraaq oo kale shaam oo kale meeshu wada noori jiray ama ama dox ahayd ama e, e, dooxa ahayd wax ka bixi jira dhan bu intuu tiro cumar raashin ka qaadi jiray ciidamo intuu diro idan muslimiintu ku qaxay madiina iyo caasimaddii ku qaxay ayuu caawinay geel buu siinayey gaariday ka dhigtaan raashinna waa siinayey saliiday ku karsaar wuxuu ha cumar ma jiraan min alaryaaf tuulooyinka dhammaantood buu ka caawinaya oo ka soo urinaya geelaas iyo qamadigaas iyo saliiddaas kullaha dhammaanteed ayib aryaaftu marka waa tuulooyinka weliba ku yaalla meesha barwaaqada ah ee dhulbeeraadka ah ee kale sida inaga soomaali ahaan dhowreydeenoo kale waad garanaysaan ayib dhulka xaggaas ahaa meella waa isku dhulkaraada dee aan moos iyo midna ka bixin iyo cambe iyo ya caracadka iyo caramaduga ayo inta badan ruubeerood noqda inta badan caracadkuna waa fiican yahay waa dalag nooca beeraha ka baxa ayb xataa <clears throat> intii balaxad ama ballaxad ay habsoontay weeye al aryaafu dhulbeereedkii tooyin kulha dhammaantood ee abaaroodan wey su u wareegay xaalufeen keena waxaad haysaan madii un beerihii un la ururiyo un dhoogay wax kasta laga soo ururiyo haddee abaartana ay qaadi weyd shacabkuna uu soo qaxay haddee isma dala noqdo wey xataa balaxad ilaa ay xaalufto weeye hmm. maxaydin qoran balaxad baa la rabaa yani waa xaaluf ninkii nin yaqaanayba ama xooga raac jira baa garan hayay ilaa ay xaalufto wey alaryaafu dhulbeereedkii kullaha dhammaantay almuhim waxaa weye raashinka baa yaraaday wixii baa dadka deeqi haaji soo wad un ka qaad ka qaad ka qaad inuu dalgu baxaa fiican mogta intu roob daadana wax cusub baxo idaa abaar baa dhulka haysata inta hore hayeyna cumar baa shan goor lix goor ka qaaday oo muslimiinta u geeyey ilaa dhulku waa xaalufay mima jahidaha dalika yani min juhdi dalika lahaw maxaa maxaa dhibay wax ka qaadkii iyo abaartii mima jahadaha ama mima ajhadaha dhaawacuda dhaawacay daalika arrinkaa asaga maxay xaalufinta ama wax ka qaadadda ama imdaadka cumar wax ka qaadaya jahdigu waa mashaqada yani gacanka qaadkii iyo ururintii iyo waxkaqaadkii iyo abaartuu haysay baa xaalufiyey idan faqaama cumaru cumar baa istaagay meel loo dhaqaaqa markaan ma lahayn markuu wuxuu rabay shacabkiisu isku celceliyey ninka xooguu loor masagaa haysta inuu yaalo gudub lahar gudubna iska keen oo wixii u kala qaybiyo ninka habeenka caddaysana inuu dhablaayo habeenkii aduu iska sabiro aroortii hashaa iska xigmaa niska horana ninkan xoogaha ka maalo idan wuxuu isku celceliyey cumar ninku dadaalka hore kadib hawlihii o dhan baa dowla islaamiya o dhan baa wuxu dhan wuxuu noqday abaar faqaama cumar cumar baa istaagay idcu asagoo alla baryahaya mustajaaba dacwona waa aha cumar faqaala wuxuu yidhi allaahuma allahu ijcal yeel risqahum dadkan risqigooda soo qaxaya tayaarasada qaxootiga madiina dhowdhan calaa ru'uusi jibaali buuraha dushooda saar buur ifarka iyo qowyaha ilaa saaqadda u buur macnaa waa maxay roob sii de waa roob sii ninka rumiyiga markuu roobku dee dulkiisu geli qawgi iirka iyo calalkaasu fuulay kuma baahnaba fastajaab اllah ilah baa ka ajiibay lahu lcumara walilmuslimiina muslimiintana ilah baa u ajiibay ducadii cumar faqaala cumar wuxuu ihi xiina nazla markuu soo degay bihi bicumara alkays markuu roobka bilowday isagoo ducaynhaya roobka markuu isqabtay iyo cumar wuxuu ihi alxamdu lilah ilahay baa mahadle muslimiin ay dhegaystan fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay low ana allaha ilaahu hadduusan lam yufrijha uusan faydi lahayn biahli beyti min almuslimiina qolya muslimiinta kamida oo guriga kama tageen lahum sacatun ilaa adkhaltu macahum acdaadahum min alfuqaraai ma inaan saa idinku har labaad haddaan rabbi subxaana wa taala maanta roobkan keeni lahayn buu qoys kasta oo dab shidanayahay intay yihiin la barku laba qaxoti dhilkaasaan buu ballanka madaxa wadan tirin lahaa buu qoyskii naqoy waa labayo toban ruux waxoogu iska royhaa labayo toban ruux baa idintiin lahaa oo kale qaxoti ah idinka meeqaateen lix lix kale duldhig idin maxaad tihiin an shan kale idan sidaas aan wada dhammaan lahayd waa barbixi lahayn kulligii ima inaa abaarta ka barbaxdaan inaan wada dhammaata wax dhexay ma jiraan socon maysa hawshan kismaayaha ka istaaga iyo howlaha anaa shaqaystay iyo howlaha anaa iskale iyo xoolahayga howlaha socon mayso ayib low ana allaha ilaahu hadduusan lam yufrija abaartan faydi lahayn maa taragta kama tageen biahli beytin guri ahalkii oo min almuslimiina muslimiinta ah kuwaasoo lahum u sacatun awood ama dhaqaale ilaa hadday jiraan adhaltu waxaan gelin lahaa macahu iyaga la jirankooda acdaadahum yani mila acdaadihim tiradooda in laeg wey tiradooda in laeg baan u keeni lahaa buuri oo minal fuqaraai masaakiin iyo fuqaraa haddaan saa yeelo maxaa dhici lahaa falam yakun ma ahaadeen ifnaani laba ruux yahlikaani kuwa halaagsanoo dhinta min aطacaami ay min fakdi acaam laba ruux raashilaan oomay dhinteen buuri calaa maa yuqiimu wax toosanaya anfacaya waaxidan hal ruux laba ruux bahaoomasa dhinteen hadday heli karaan hal ruux raashinkii yani ninkii hal ruux raashinkii heli karay halka ruux raashinkii ruuxkan la gelinaynaa wey idan laba ruux waxay wada cuni karaan way hal raashin ka filanaya idan qoyskaa sagaalka ama shanta ama tobankaa hadday haysteen waxay mar wada calfadaan ninkas qaybtiisii iyo sheerkiisii ama ninkaan la gelinayna barka la gelinayna falam yakun ma ahaadeen bui laba ruux yahlikaana kuwa dhinto baaha u dhinta yani min aacaam iyo min cadam acaam raashinlaan maysa dhinteen buuhi calaa maa yuqiimu wax toosinaya ama anfacayo hadday haystaan waaxidan hal ruux dacaam lwaaxid yakfi itnayn cumar marka wuxuu ahaa xagga maamulka iyo idaarada iyo siyaasada iyo hogaaminta iyo beeldaajinta muslimiinta nin kula mida ma jirta cala ilaq lambarkowbu ahaa ilaa yomina hada dowladuhu asagu maamuli jiray iyo qaabka waxu dhisay baa muslimiinay gaalaba la isticmaalaa oo lagu socdaa kutub baa lagu qoray cumar maamulkiisiiyo dowladihiisa qaab waxu maamuli jiray muwafaq bu ah min allah subxana wa tacala aan caadi ahayn ayib xadaana marka saasaa laga rabaa wey markay baahid dhacdo bedel uu jiraayey waa inaadan muslim tahay adaguna aad isbeddesho waa inaad eh, dhaqanto oo isbeddesho dhaqaalaha waxbixintaada waxurkaadii maaha hal warigaa taagnaata un jurjug meesheeda joog socon maysa ayib xadaana abu caasim annabiib abu caasim annabiib waxaa bin wey marba abu caasim hadduu bukhaari mara ama makiin maraahimi halkaa ka dhac oo nimankaa u maro sanadkiisu waa caali ama waa sulaasi ama waa ayib xadaana abu caasim can yaziid ibn abi cubayd iqatu mawla salamtada akwac waa nin caalima wey iqa ah can salamة bn akwa sanadkulaai wey asagii saxaabiga laba nin ba udhaxaysa nabi maxamed sl saddexa udhaxaysaba qaala qaala الnabiyu nabigu wuxuu uhi daxaayaakum carafadiinna daxaayaakum waa carafada la gowraca ama shayga u taqaanaan idigu carafin baan dhahaan fil hayaada maxaa la dhahnaa udxiyaga carabi cabdifitaax soomaaliya baa meeshan laga doonahaya maya adigu waxaa tahay carabiyad baa tahay carafin baa dhihi jira soomaali ahaan ma carafaysateen neefka carafada ma lasoo iibiyey maan maqli jira anugu ayb ay maya hadda carafadu waxaysan u ahayn carabi carafadu mogtahay waxaa weeye waa somaalika la istaajiyo mataasic ayb sagaalaad miya hayo waay warkaasaynu rabnaa daxaayaakum udxiyadiinna ama carafadiinna laa yusbix yuusan waabariisanin axadukum midkiin bacda aaliati saddex beri kadib neefka carafadeed gowracatay hilibkiisi ma haysan kartid saddex beri wax ka badan bacda aalia wlxaal fii beytihi beyt gurigiisu u yahay minhu min adxiyati shayun lama ogolo saddex beri ka inuu ku yaallo yani wuxuuna ahaa xili ay madiina ku soo qaxeen dad badanoo remiya oo abaar ay ku dhacday yaa xoolo badanoo carafaa muslimiinta gowraceen yo nabi saxaabada wuxuu ku yidhi nin hilibka carafa ama udxiyada haysan kara saddex beri ma jira nabi muxuu rabaa in markuu raashiinka saddex bee gaaro intuu uri lahaa layihahdo bal masaakiinta siiya xataa kii bakeylka ahay waxba aan bixinayn inkastoo muhaajiriin ansar hawlaha ayagaa u welin laakiin dad badan oo taabiciina jiray ama loo yaqaan xulafaa loo yaqaan ayib idan xataa ninka naftiisu intaskaaisanta gogoosatooda oo kac ka dhigato xoogo meel yar dhigo ama qombaha ku somaama cokada ku rid inuu waxaag habaa sii bixiyo wax la dareerini iyo oodkac laga dhigo meel midna ma jiraan waxa cunto kaa soo sii bixi idan arintaa sanadkaa saas ku socotay fi saxii wuxuu ahaa man daxa ninka carafaysta ama udxiyo gowracay minkum falaa yusbixanna bacda ثaaliثa falaa yusabixanna bacda taaliha falama kaana almuqbil alcaam almuqbil sanadkaa sanadka ku markii la gaaray qaaluu waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow nafcalu ma yeelaynaa ma samaynaynaa kamaa facalnaa saanu yeeloo kale alcaam almaadi sanadka hore sanadka hore waxaana tiri nin markuu ciid udxiyo gowracdaa saddex bari ka badan hilibkeeda haysan karaa ma jire sanadkana hawshuma sidiba qaaluu waxay dhaheen saxaabadu waxay dareemeen yani in meesha uu ku jiro sabab keenay nabigu inuu yihah saxaabadu saddex beri ka badan hilibka ma haysan kartaan inuu jiray sabab keenay iyo muqtada inuu jirayay dareemeen nabig wuxuu hi kuluu iska cuna hilibkiina carafada wadakiruu iska kaydsada fa dalika alcaam sanadka isaga ah kaanuu muslimiintu waxay ahaayeen fii jahdin abaar bay ku sugnaan iyo dhib fa aradtu waxaan doonay an tuciinuu inaad caawisaan kaalmaysaan ninka yani madaxweynaha ama maamuuxa la doonhayaa shacabkiisa inuu ka warqabo la socdo in yaroo isaga khulafada ku hoos xidhan warkay ku akriday inuu walacolajooni maayo u daaco wa inuu yahay nin fiidhan oo la socda um-, shacabkiisa baahidiisa xataa siduu cumar samayn jiray waa inaad marka hore casas tamayso masaajid casas wareegto oo bay ogaato dhibka jira ciidankaad waxay sameeyaan dowladda wax laga sheegayo say wax kaga bedesho laakiin kuwa maanta jira xataa haweenkii wareega waxay u wareegayaan lilifsaad bay u wareegayaan inay wax fasaadiyaanoo cidda ku kacabsan ay abtaan gowracaan bay u wareegahayaan ee wanaag u wareegi mahayaan saasaan doonahay idan sanadkana abaar ma jirtee aayar hilibkiina iska sidaa layidhi idan amarka hore waa mansuuq licilatin walisabin buu u yimid sababkii meesha ka baxay waalxukmu yaduuru maca cilati hubuutan wacadama baabu tajaarubi wuxuu baab yahay waali aragnimadu baab yahay atajaarub xadaana farwata ibn abilmaqra اlmgrا kuufiyu صaduuq qala xadaثna cali bn msr alimaam اlxaafiظ can hishaam curwaة bn jubayr can abihi curwaة bn jubayr qaala kuntu jaalisan waxaan fadhiyey cinda mucaawiyata ibna abi sufyaan mucaawiyana wuxuu aha ummadda saxaabada wuxuu ka mid aha ragga aad iyo aad u caqli badan aaniyan haddana aad iyo aad u dulqaad badan xaliim buu ahaa aad u dulqaad badan oo gegsi badan buu ahaa ayb kuntu jaalisan waxaan fadhiyey cinda mucaawiyata mucaawiya kiisan fadhiyey faxadaa nafsahu naftiisa u sheegay isla hadlay wuu xisaabtamay wuxuu dib u fiiriyey ayib uma intaha markaasuu soo booday markaas wuxuu mugta yar buxo adaa isla hadlay marka weliba culaysku saaran yahay wey nana dhaqan bay iskaga leeyihiin markuu keligii iska sexda iska sheekaysan dibay dhaqan u tahayba laakiin ninka muslimiid baa saaran muslimiin dhan buu mas-uul ka yahay dagaallaa ku furan yani marka cabaar bay u sheekaystay fii nafsihi kadib haddana kor u qaado soo bood famantabaha waa baarawel faqaala wuxuu yidhi laa xilma baana ii qoran laa xaliima waxay qoranta ma jira xaliima insha allah xilma baa idinma qoran kulligii adi maxaa kuu qoran laa xaliima saasaa fiican cabdi xakiima kuu qoran mise xaliima si fiican <clears throat> laa xilma dulqaad ma jiro ilaa duu tajribatin nin e, e, tijaabo saaiiba mooyeen nin tajriba u saaxiiba waayo araga mooyeen dulqaad ma yimaado wey bimacnaa goormo ninku dulqaad yeeshaa wuxuu yeeshaa markuu meelo badan soo maro oo maanta tubanna ay ku khadamto oo berri mid uu ku dhaco oo maanta midku hardiyo oo dulqadaato saa u aad tahay nin aan la taagin xeero xeero ahoo farnig ku taagan shan ku taagahaya bayse islaami xagga ku hardin hayaan mar gar laguu qabsanba waxaa noqon waayeelhayiyo nabimadhaasaan idan masaa'ibta kugu imanaysa iyo mucaamalada bini aadamka iyo dhibirka kugu imanaya iyo daranka lagugu geysanayo intaaso dhan aad deganaan baad ka dhexlaysaa soomaaliya waxay tiradaa marin dhaawa ma leh nimaan dhaaya ma leh marna waxay yidhahdaan ninaan galdaro qaadanin saa gardaran yani maro badan inaad dulanka qaadato seebal lay dulmiya kara hadda soo istaagteed un soo ridato dhexda walun kala dulmaka dambe mar badan waa inaad noqoto ishiqaato oad ka leexato oo waayaha iska tiraado ninaaga hato hadduu ku dulmiyo adan ka tacsi qaadan karin baa jira oodan juuq u dhigi karin sokayaa kugu khaldami ciidbaa kugu khaldami xigaalaa kugu khaldami saaxiibbaa kugu khaldami sheekaagaa kugu khaldami ardaygiibaa kugu khaldami maxaad damay marka waa inaad xataa waalidkaa maro badan kugu khaldami odoon wax dembi lahayn baa seebta ku saari marka waa inaad wax badan taasaad u aad noqotay way hayiin biyo madaadsaan oo abwaana oo dhagax aadnisina noqoto ayib yuciiduhaa way ku celcelinhayeen ninka loo yaqaana mucaawiya hadalka asaga ah alaaan saddex goor buu ku celiyey yani mucaaraf fara badan baa mucaawiya ku kacsanaa oo muhaajiriinyo ansaar ba lahaa baa aad u kacsana dhib badanna isna waa geyso saxaabo fara badan ayaa bisababiida ama biamri lagu dilay ayib si kastaba noqotee marka hawlahaas ayaa culays badan ku hayay marka wuxuu laa xilma ama laa xalima nin dulqaad badan ma jiro ilaa duu tajribatin mid tijaabo oo saxiiba mooye duu waa in meesha la geliyo bacdu nusk baana gelin waana sida saxiixa riwaaya xadiidka aniga iguma gashan xadiidka duu iguma jirto ayib xadaثna سacيid بن cufayr imam ثiqة xaafid qaala xadaثna yaحya بن أyub alغاafiqي can ibni zaxrin cubaydالlah bni zaxr in badan baynu soo maray waa saduuq yukhطi can abi اlhaytm sulaymaan bni camrin ثiqة can abi saciid اlkhudri sacd bni malik bni sinaan qaala laa xaliima dulqaata ma jiro ilaa duu cafratin turantura mid saaxiba mooye ninka xaliimka dulqaadka badan in badan buu soo daba dhacay surmaseegto fara badan iyo hantaaturo fara badan iyo sullabyo fara badan iyo kufid fara badan baa ku dhacday markaad shan goor khaldanto markaad waa istoosinaysaa maalin baa khadantay mid baa rubaaxa farba meel ku dhigay indhaha ku gudubtay hadal baad tiri waa ku khaldantay waa kula dagaalamay waa fakatiday waa lagu dacayreeyey markaad toban goor khaldanto maalka dab waa toosi <laughs> waa saas wey nimaan kufin marka waxaa wey dulqaad ma laha wey laa xaliima xali ma jiro ila duu caarati mid turantura u saaiba caaradu waa kufida kufidda ama turanturada ama sulawyada wa loo yaqaano walaa xakiima xakiimna ma jiro nin abwaana ma jiro abwaanna ma jiro iyo waaye arag ila duu tajribatin tijaabin u saib nin wax soo tijaabiye ayib waa nin adduun badan soo dhaqay wey kori waayen wada indho ku leeyihin indha ku noqday kori waayeel baa uga wada indho indhuhu waa labada bisa ee waddanka ku yaalla waayeelku shan kale laba kale malah labada dhoo kal ila waa maxay in badan buu soo noolaa wey toddobaatan sano sideetan sano konton sano soo noolaa wax badan buu soo maray dhaqamo fara badan bulshooyin fara badan xilli barwaaqa intaasoo musiibo ama intaasoo aafo ama intaasoo bulsho wuxuu ka kasbaday waxaa weyaan caqli garasho wuxuu ka kasbaday waayo aragnimo idan waxaa weyaan kurwada wadandhaba ugu leeyihi waa saas wey daciifu lisnaad fiihi ibnu zaxr baa ku jira wasmhu cubaydilah ضaciif ayb laakiin xadiikaas saxiix wey xadiikan laa xaliima ila du casra walaa xakiima ila du tajriba waa xadiis saxiixa wey ama xasana cala aqali taqdiir xadaثna qutayba ibn saciid ibn طaيif abu raja albaqlani qala xadaثna ibn wahb cabdالlah bn wahb alquraشhi mawlaahu albarbri اlasr can camr bn xaariث alimaam الثiqa can daraaj ibn samcaan daraaj ibnu samcaan abusamxi baa loo yaqaana alqurashi saduuq wey fii nafsi laakina xadiiduhu can abilhaytham fiihi dacf abilhaytham baan hadda ka waranaya can abilhaytham abilhaytham asagu waa nin iqa wey can abi saciidin alkhudri can الnabiyi milahu mila xadiiثi ibni zaxr xadiidka hadda ibnu zaxr ibnu soo marina daciifka ahaa sanadkiisu daciifka ahaa oo kaluu wariyey idan xufaaddu way isku khilaafsan yihiin yani tarjamatu daraaj can abilhayfa can abi saciid jumhuurtu waxay leeyihiin daraaj sidiisa waa daciif u yahay muطlaqan axmed iyo kayrkiina waxay dhaheen daraaj markuu wax ka warinaya can abilhayfan yuu daciif yahay ama markuusan abilhayfan wax ka warinayni waa ronya waa xasan xadiid yaxya bna muciin ba wuxuu leeyahay waxaaso dhan waxba kama jiraan daraaj hadduu wax ka wariyo can abilhaytam oo can saxaabiyin aakhar uu ka wariya waa daciif laakiin ama idaa rawaa daraaj can abilhaytam can abi saciidin fahuwa saxiix buuri hadalkana waa hadal muhiima ah wey oo tafsiil masalada geliyey isagaana ku tageyna hadalka wuxuu ku leeyahay ibnu kitaabkiisa ataarikh taarikh ibnu maciin riwaayata adduuri mujaladka afraad afar boqol toban iyo saddex idan saa darteed xadiidku waa xasan calى aqali taqdiirama waa saxiix lanna hadda waxaynu daraaj can abilhaytam can abi saciid baynu haynaa sidaa darteed buu tirmidi wuxuu leeyahay hada xadiiثun xasan wagariib waxaa kaloo xadiidka saxiix yeelay alxaakim fii saxiixi ibn xibaan fii saxiixihi dahabina waa ka aamusay xadiidka alcalaa'i fii kitaabi atanqiix baasna ku taxsiiniyey ibn xajar fii mishkaat ajwadu kule ku taxiixiyey ama ibnu jawzi iyo shawkaano waxay dhahan waa mawduuc waa ka fikaldheeri waa la kala tegey sida raajix xadiidku xasan idan waxaa laga qadanaya tajaaribta iyo turonturooyinka iyo khaladkaada inaad cilmi ka qaatay waay aragnimo ayb iska soco weligaa ma ah in toban jeer maalinkiiba lagu qaymay iska soo taagnaata looma baaha waxaad ka qaadanaysaa in macnuhu uu saas yahay laa yuldaqu mu'minu min juxrin maratayn ruux muslim ah god in laba goor laga qayna ma aha layi bimacnaa waa maxay laba goor in lagu firo biariiqatin waaxida wa fii shayin waaxid waa khalaq waa damanaan iyo liidnaan kugu jirta wey laakiin laba kaartoo kala duwan lagugu siri karaa maanta kaartan mobayl baan kuu dhisa waan ku xaabiyey berinays waxaan kuu soo qaatay qabiisi colaad qaabkanaan kuu sira waa ku xaabshay beri fayl kalaan keenay waa macquultaas laakiin talayla waxaa weeyaan in hal layn laba mal lagugu siro isku xigtahay waa kalad shek waa damanaan kugu jirta wey liidnaan soo waxay dhihi jireen mar idage allaha taga asaga ninkaan hama idaga asagaa qaadina allaha dago mar labaad idage aniga allaha idaga dheen waa sax wey nink mar labaad adigu ku dago adaa damanba low sahla ayb baabu man acama ahan lahu fi اllah ninka quudiyey walaal muslima ayuu baabya xadaثana sulaymaan aburabiic sulaymaan ibnu daauud alcataki dhowr koor bayna soo maray sheekh asaga aburabiic aلzahrani iqat imaam qaala xadaثana jariir ibn cabdilxamiid ibn qurطin alimaam iqa عن ليث بن أبي سليم ضعيف مختلف عن محمد بن نصر الهمداني صدوق عن محمد بن الحنفية يعني هو محمد بن علي بن أبي طالب wy ayب haweenay reer bani xaniifahaas wiilay dhasho cali dhalay wey waa taabici jaliilah can caliyin qaal lian ajmaca inaan ururiyo nafaran koox oo min ikhwaani waawahda oo muslimiin ah calaa saacin hal suus oo raashiin ah aw saacayna ama laba suus oo min طacaamin raashina axabu aan ka jeclahay buu hi ilaya xaggayga min an akhruja inaan baxo ilaa suuqikum suuqiinna aan tago oo fa uctiqa raqabata aan qor xoreeyo inaan ruux bini aadam oo adduun intaan soo iibiyo aan xoreeyo waxaan ka jeclahay qolo masaakiina ama saaxiibadee ama gacalo maslimintaan soo kaxo inaan raashin siiyo xaafadda qara ka siiyo yani calowsi uxsabta u fiirso ayib haadaysan meel kastu yaallaa maaha meel kasta ma yaalla adoo dad meel kastu kuu yaallo dad baan haanta baris ka helin waa xorma laftirkeedu asagoo ninka haafka bariska laga wada heli karo haddaad saa wareegaya maanta balaqayno gacanta aan gacantooda gelinayna keena waa xurma u qaadanaya raashiin bes hadda ma ah waa xurmayn waa maamuus waa tolino waa ahliyo gacalnimadu adu haka eegin u raashiin meel kastu yaallaayo waa la wadaaqan karaayo dhanka haka eegin dhinacyo badan ka fiirow an ajmac inaan kulmiyona iskugu yeero nafaran koox oo min ikhwaanihi walaalahi ah calaa saacin xisbisaan ku kulmiya buuri aw saacayni oo min tacaamin raashina axabu ilaya xagayga laga jecel yahay buuri min an akhruja inaan aadoon baxo ilaa suuqikum hada wey oo fa raqabatan yani faashtariya raqabatan fa ayb ضaciif اlisnaad fiihi ley ibna abi sulaym ley ibn abi sulaym baa ku jira sanadka aarka cali laakiin min ariiqin aakhar buu aar ka sugan yahay ibn abidunya baa ku soo isaguna fii kitaab اlkhwa wاlakhawaat fii kitaab alukhuwa buu kusoo saaray marka waa sugan yahay aarku baabu xilfi اljaahiliya wuxuu baab yahay iskaashaanbursiga jaahiliga xilfi waa maxay iskaashaanbursi ayib isgaashaanbuursigii iyo xulufaysigii jaahiliga oo qabaa'il dhan ba waxay isku kaalmaysan jireen in ayaga iyo ree hebel ay midoobaan ree hebel la gaashaanka loo dararo laska dhiciliyo saddex kabiilo laba qabiil baa isku noqonaya isku mag iyo isku mawlax isku dhiig qolyo kaleo marka la ka riwaayey lasu ballansanhaya kuwaasa la jilcinhaya idan wuxuu ahaa xilfi ku dhisan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ku dhisanba cala aulmi wtanaasur cala alcudwaan walulm walif yuu ahaa ayb amaa wixii xilfiga ku dhisnaa cala altanaasur biاlxaq iyo wanasrati اlmadluum wasilati araxim wuxuu ku dhisnaa nabigu waa suga qaybu ka qaybgalana waa jira xadaثana cabdالlahi bn maxamed ibn ibrahim yani ibn abi shayba wey ibn ibrahim hadda duu kuu raaciya waa kala baxeen lannu ninka kale cabdالlahi ibn maxamed almusnadi alxaafid aan odhan jira isaguna waa waa cabdالlah bn maxamed ibn cabdilah ama hadduu maxamed ibn cabdillah ibn ibrahim waa ibn abi shayba ibn abi shayba wey saaxib almusanaf abu bakr qaala xadaana ibn culaya ismaaciil ibn culaya ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya wuu jiri jiray in la ibn culaya aad bu uga dagaalami jiray ayb dahabina wxuu leey wahada min suui abci ayb lanna wuxuu dahabka kaga wararhayaa ninkuu imaamku xujaday in hooyadii loo tariyey ibn culaya culaya waa ayadii wey in loo tariyo diidan yahay aabbaaba dhalo awobaa dhalo abtirku halkaasu maraa maxdooyo ugu tarisaan ma waxaa tuun baa meesha soo geli karaa inuu sadiiqi ku dhalin oo hooye meelaha kaa keento wuu ka dagaalami jiray wamaca daalika dahab wuxuu leeyay in magac kuu caanbaxay oo ummaddu dhex galay aad diidaayey waa dawacadxumo kugu jirto wey yani magacu ahaa adeer didid laakiin bulshadoo dhan baa magacu gaaray ganay baa lagula socday ganayda saacadaada lama dhehen karo marka dadkao dhan baa magacii qaatay waxaa firi ganay ninkii dhahay aakharana ilka u taagana ma soomaalio dhan ba ilku istaagaysa waayahay idan adiga fardi baa tahay xaqaada fardiga ah inuu dhumo oo hallaabo ama dhaawac gaalada dhaanta inta muslimiinoo dhan aad dambaajin lahayd idan waa inaad dulqaadato wey nabi haba xumaad hadduu kuu maro muslimiinta kuu dhex inaad la soo istaagto ma bannaana in la isticmaalaayo waa khalad wey lanno ma gaarsiin karta haddii kale waa jijira ka hadal oo han ka hadal oo idaacadaha ka hadal waa inaad toban sanaana sariisaayo buuga qaybisa aan lagu dhihi jirin aysankahan iska dulqaadan sheekh dahabisa darta wuxuu u yidhi wahaada min suui abci halkaas waa munaasaba meesha ku jirta wiil wuxuu dhahay ibraahim keliyay oo jahmi ah jahmi oo isagii shaafici doogi jireen oo dhib badan <clears throat> can cabdiraxmaan ibni isxaaq ibn cabdilaahi ibni xaali iqatu imaam can azuhriy can maxamed bn jubayr bn mucim can abiihi oo jubayr saxaabiga jaliilka ah can cabdiraxmaan bni cawf ana rasuul la waa riwaayat saxaabiya can saxaabi qaala wuxuu yihi nabigu shahidtu waxaan ka qayb galay oo goorjoog ahaa maca cumuumati adeerayaashi aan kala qayb galay xilfa almuayabiina kuwii la udguliyey isbahaysigoodii almuayabiin markay heshiiskooda galeen ayaa xooga laga buuxiyey haweenay reer cabdimualiba mise reer bani haashim ah ay ka buuxisay cadarkii iyo gacanta wada geliyeen xooga cadara gacanta la gelinaya waa maxay waa isdhaarsi wey in wanaagga suu cadowku udgoon yahay udgoon iyo wanaag suu ogaado oon khayaanada baabkaa la gelin xilfu muayirin wey reer bani haashim iyo reer bani iyo reer bani taym ayaa kulmay oo arintaas ka qayb qaatay ayib yani marka waxaa ku batay ah, in ninkii soo galee koyto ah ama hariib ah ama aan maka u dhalanin la dulmiyo intii wax lagu iibsalayaa garta soco at meesha qabiil kuma laha tol kuma laha maxkamad kama jirto rasuul iyo nabi ma joogaan waa intaa nabiga la dirin wey salawatullah aslamu alayh idan dulmi waa ku batay nimankaa marka kooxda duqay ahaa waxay idhahdeen niman sidaan macquul maa beytullah baan degannahay makaynu degannahay waxaanu sheeganaa inaan nahay ahalkii ilaahay oon carab ka fadli badan nahay oo beytkaa rabbi lagu ilaaliyey sidan socon maysay dadkan masaakiinta la dulmayo aynu wax ka qaban niman baa tashaday nimankaas qaarsaday nabigu marka kahadda muawa ku ka horreeye baa jira oo ku caanba xilf ku caanbaxay nabigu ka qayb galay laftigiisu waa la yihahdaa laakin wuxuu caan ku yahay xilf alfaduul caan ku yahay si kastaba ahaatee xilfigaa nabigu ka qayb galay wuxuuna ahaa waxay isku ballansadeen maka inaan ruux bini aadama lagu dulmiyin haddii lagu dulmiyana inay u kaalmeeyaan garb istaagaan ilaah xaqiisu loo soceliye inaan riximkii ahalka lagu goynin ninkii gooyana laga shaqeeye idan wanaag ba isku dhaarsadeen idan wanaagga isaga nabi maxamed waa wanaagga lala soo darayba isagoo yar buu ka qayb galay markaa aan nabi ahayn famaa uxibu nabigu ma jeclay bui isbahaysiga aan ka qayb galay an ankufahu inaan buriyo oon ka baxo wa ana lii xaggana anigu ii ahayoon helo xumara nacami geela kiisa gudgudan geel cascasoo boqolaala ah lagu siiyo ballantaana ka bax marnaba naba ma yeelan bu ini waa ballan jaahiliya ka horreysay oo qabla islaam dhacda iskaga bax boqol kalaadna qaada xataa nabig ma yeelan bu maxaa u dhacay xilfigaas fii jaahiliya muxuu ahaa kaana nusratan lilxaqi wa dafcan lilظulmi ayib shaygu kuma xumo kownuhu fii jaahiliyata u dhacay ee wuxuu ku xun yahay kownu u yahay mukhaalifun lishariica ayib mar hadduu qawaaninta rabbiga iyo shareecada khilaafsadeedu shay ku xumeyn meeye waa hore u dhacay islaamku ka horreeyey shaygu kuma xumo ayib tanaad ka garanaysaa marka inuusan shay kasta sidiisu ahayn yani muطlaqan baabu اlikhaa'i marka waxaa laga qabanayaa xilfiga noocaasoo kale ah iyo gaashaanbuursiga noocaasoo kale ee xaqa laiskugu kaalmaysanayo inuu bannaan yahay masaladana waxaan ku faahfaahinay kelimadii ahayd almuqaaraca lima nabada almutaawaca lagu laaban kara ga faahfahsan insha allahu tacala baabu likhaa'i haddana waa ka soconayna baabu likhaa'i waaltiyow iyuu u baab yahay waaltinimadii ama walaalowgii la walaaloobahayabuu baab yahay xadaana muusa bn ismaaciil qaal xadaثna xmاad بن سلمة أbو سلمة البsري عن ثاaبت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال آkhى النبي nabigu wuxuu walaalayey byn بن مسعوudi والزubayr nabig wuxuu walaaleeyey ibn mascuud iyo zubayr bn cawaam laba muhaajiriin wey nabig waa walaalayey walaaltinimada culamad badan waxay leeyi ilaa yomina hada waa haabit way suganta ilaa yomina haada ragga qaarkii way waaloobi karaan oo mu'aakhaad bay samayn karaan ka mu'aakhaat almuhaajiriin walansaar basamayn karaa laakiin waxaan reeban in laisku dhaxlo oo xukunka la nasakhay ah in laisu dadaamo wasiyadii doonida ahay isdhaxalkii oo ninku dhexli jiray ninkay walaaloodeen asagoo aabbahoodii taagan yahay lagaa walaaliyo ninkana walaaloodahay adiga waxaasa reeba isaga reebay markaad u geeriyooto wuxuu kuu dhaxlaya sida walaalka asagaan laga hormarin hayaa aabbaha iyo walaalka iyo hooyada iyo dada laga hormarinaya ayb taas waa la nasakho suurat alaxzaab baa lagu nasakhay intaada masafada mooyee inta kale waa nimadka in la wada socdo ahayd lasu tashado ahayd laska xigsada dadka ahayd ilaa yomina haada way jirtaa bay culammadan leeyihin ibn taymiya muctadaha majmuuciisa aima min asalaf baana qaba ayib culama waxay leeyihin taa waadaa burta tii la nasakhay kulligeed raacday dadkao dhan ba waafnimo kale ma jirto waa masala khilaafiya bayn alculamaa xataa aima arbacad ku khilaafsan aima arbacad masala khilaafiya adigu marka sida kula cod mar dhiba ma laha xadaثna mxamed بن سلام الbikndi قال أخبرna iبن عuyayنة سفyاn قال xadaثna cاaصم iبن mn أxwل way qoranta iبن mn baan yidhi iبن sulayman warkaas raba xadaثna cاaصم iبن sulayman الأxwل عan أنس بن maliki قاal xaalafa nabigu wuxuu heshiisiiyey ama isku xuray ama isbahaysiiyey rasul rasuulka ilah bayna qurayshin quraysh iyo واlansaar bimacna bayn الmuhaajiriin واlansaar wey fii daari gurigaylbur anas haddaan ah allatii daartaasoo bilmadinati madiina ku taallabo xadiidku anas wuxuu kama fi saxiixayn fii saxi bukhaari wahayri ku sugan saxaabiga wuxuu ku yidhi anasow mise taabicigu ahaa wuxuu ku yidhi anasow soo nabi maxamed muusan diidin xilfiga fil islaam ah iskaashaquursiga fil islaam soo mamnuuc ma aha baail baa ku hadashay buuri markaasuu yidhi bal xaalafa rasuul lah bayn walansaar fii daari bilmadinati meel ugu nasakhay keen buri marka wuxuu difaaci jiray anas madhabkaas waa difaaci jiray kama fii saxii bukhari sida ku sugan xadiidkan waa caddaynay xaala fi rasuulilah bayna qurubina fii daaribi almadiina baab laa xilfa fi lislaam wuxuu baab yahay xilfu jaahiliya la sheegay alukhuwa aw alikhaa aw alta'aahi fi lislaami waa la sheegay idan laa xilfa iskaashaanbuursi ma jiro fi lislaami islaamka gudihiisa xadaثana khaalid ibn makhlad alqatawaani qaala xadaثana sulaymaan ibn bilaal ataymi qaala xadaana cabdiraxmaan ibn xaaris abu hind dacfi baa ninka ku jira hadduu abu hindi yahay can camr bni shacayb can abihi can jaddi qaal jalasa الnabiyu nabigaa fadhiistay caama alfatxi sanadka furashada sanadka sideedaad calaa duraji اlkacbati kacbada sallaankeeda ku fadhiistay jaranjarada kacbada albaabkeeda laga galay nabiga ku fadhiistay faxamid allaha ilahay buu ku mahadiyey wa asna calayh ilahay bu faalla ammaano aad u ammaanay yani waa lamaantina ku celiyey hamantu alamdulillah kala tegey ilah wuxuu mudnaa o dhan ba cadaa ku celiyey uma qaala wuxuu yidhi nabi wuxuu yidhi man kaana lahu xilfun fi اljaahiliyati lam yajidhu اlislaamu ila shiddatan walaa hijrata bacda alfatx man kaana lahu xilfun man kaana ninku u lahu asaga xilfun iskashaanbursi ama xulufaysi ninkii lahaa fi ljaahiliyati islaamka ka hor وcinda bn khusayma ya ayuha الnaas man kaana lahu xilfun fi اljaahiliyati lam yajidhu oma kordhin xilfiga asaga alislaama islaamku hadduu yimid ilaa shidatan adkayn wuu sii dhuujiyey islaamka islaamku ma burburmina mana baabi'in cagta ma marinina waa sii adkeeyey idan waa maxay xilfigaas islaamku uu sii adkeeyey waa xilfi kastoo waafaqsan shareecada ka xilfi اlfuduul wa xilfi اlmuطayabiin oo kale ayb walaa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi furashada kadib almuhim alxaafid ibna kaiir ibnu taymiya ninka loo yaqaana ibn xajar ninka loo yaqaana ibn asiir qurطabi qaadi ciyaad nawowi kulligood waxay caddaynayaan xilfigu waa wax laba mid weyn ama fii jaahiliyatin ha dhaco ama fii islaamin ha dhacee iskaashaambuur waxaad ku kaalmaysateen eed kooxdiinna u ururteen muxuu yahay iskugu timaadeen calaa nusrati xaqin wa amrin bimacruuf hadduu wanaag iyo islaamnimo iyo diin iyo dadka in xagga loo sheego wanaag u yahay waa xaq wey hoostaan ka hadduu yahay calaa baailin wa dulmin waedardaro in wax la garan waaye hadduu yahayna ama fii islaamin ha dhaco ama fii jaahiliyatin waa baail min asli idan marka waxaa weyaan madaarka xilfigu almadaar waxaa weyaan xilfiga banaanidiisii iyo banaan ay ku wareegaysaa waa kownuu muwaafiqan lisharci wa kownuu mukhaalifan lisharci hadahu fafahinta halkaas xataa ninka loo yaqaano maxamed xusein alcawaashi kitaabkiisa sharxa saasuu maraya sidaanu marray maraya walaa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi furasho kadib hijrada intii maka laga soo tago madiina loo hijroodaaya ma jirto maxaa yeele kulli waxay noqdeen diyaaru lislaam diyuuru lislaam bay noqotay idan ma jiraan weeye laakiin ma aha macnaheedu in hijradu ay go'day hijro khaas oo mucayan ah oo min makata ilaa madiina taxdiif hadlaya ama hijrada mulaq ahayd oo bilaada fisiga ama bilaada ahlbidaca ama bilaad kufri markaa diintaada oga yaabta ka carabtaa taa waa musalm ilaa yaam saac adcadeeye idan munaasabada xadiiku ma caddo uu laleeyahay baab lannu baab la xil fi islaam xadiid kuma imanin baab man istanara ninkii roob doonay buu baab yahay fii awal maar istanara ninkii roob doonay ee roobkan ismarmarshay fii awal maari dhibicii u horreysay xadaثna cabdالlah بn abi اأswad alimam الثiqة qala xadaثna jacfr bn sulayman ثiqة iman can haabit albunani can anasin qaal asaabanaa waxaana asiibay oo nagu dhacayna helay maca الnabiyi nabi maxamed anagoo la soconna madan roob baan helay faxasara الnabiy nabigaa fayday fawr maradiisa u ka qaaday faxasara الnabiyu nabi maxamed baa fayday fawr maradiisa canhu xaggiisu ka fid marada iska qaada maradiiba iska qaada madaxa saarayd xasrigu inta badan waxaa loo isticmaala marada madaxad qaado cimaamada iyo kofiyada iska qaado xasr ras hadaa meelahan ka fid waa laska ohan kara lakin asal ahaan timaha marka la baneeya loo yaqaana faxasara الnabiyu sal slam awbahu maradiis siduu fayday can xaggiisa ka fayday xataa asaabahu lmaطar ilaa roobka uu ku dhacay oo roob ku dacay qulnaa waxaanu nidhi kulliga rasuulka lima facalta nabigu maxaa u yeeshay qaala wuxuu liannahu roobku xadiiثu cahdin yani jadiidu cahdin xilligiisiibaa ku dhow oo ku cusub birabbi rabbig rabbigiibu ku cusub oo ku dhow hadduu ka yimid ilahi subxana watacala idan aimatu salaf ibn abi caasim fi kitaabi asunna daaran fi kitaabi aradd cala jahmiya iyo meelo badan iyo xufaadda waxay u dega xadiidkan inuu yahay min adilati alculuwi culuwillahi calaa khalqihi yuu daliil u yahay lanna hadduusan culuwillahi calaa khalqihi kutusayna xadiidku biyaha weliga iyo kuwa baaha iyo kuwa ceelasha iyo kuwa durdurka iyo kuwa yaxeenta iyo roobku dhammaantu xagga rabbiba ka yimaadaan maxay kala abuurtay idan roobka hadda yimid oo xagga cer ka yimid waxaa nabigu u leeyahay ilaahay buu ku cusub yahay xaggiisu ka cusub yahay bimacnaa kor buu ka yimid wey kor in rabbi kaa jirin oo adduunka dhan kor maxa laga doonaya hoos banaadeena loo tartami maayo gaarna waa laga carari guriga buru ka dariya laga jecel yahay cerkaana loo socdaa rafcada iyo saraynta lowdaada lagu ordahayaay waa meeshu maamulku jira yscad اkalm اayib اcamal الsaalix yarfachu idan almuhim waxaa weeye waxaa sunno ah wey roobku markuu da'ahayo intaad bannaanka u baxdo inaan madaxa ka qaado marada iyo dhibicda kugu dhacdo baryadan waa lagu leey ninka banaanka u baxo waa laga qaadahaya mxuu ahaa nimoni iyo kolbaari wa laga qaadahaya madaxa biya kaa galay waxaad caynmaya daraynaysa waxaa macquul ah dimagta hawada nairobi inay yeesaa taa macquul taa macquul laakiin waddankii un meelaha kale ayib qolyahan qolyahan waa dhiraan u tiri jiray reer waxay dhaheen sanad ilaa uu shan biyo roobku da'o biyaha roobkiisa ku taaban maxaa jeeda leeyihin hawadan dhan baa xiran bay ku warshadihii iyo naqaskii oo dhan baa ku xiran inta cirka u dhaxaysa dhulka waxa ku jira daroon mayso dh waa ashi iyo warshada waay sii dayan qiiq wey dhibicda roobka soo dhacaysa maalmaha u horeysa waa madowda ay dhexeen ilaa biya cadaan u dhawaan waa sun waa adduunka madowda waddanka saafigaada iska joogteen hawsha ma ah ayb taana waa macquul hadday ficilad kala jiran laga baqayne ruuxa muslimka waa sunno sida nabigu yeeli jiraan yeesho oo barakadaas aad barakaysato bab ina اhanma baraka wuxuu baab yahay arigu inuu baraka yahay arigu waa dheef badan yahay waana shay wanaagsan xadaana ismaaciil ibn man qaala xadaanii malik bn anas can muxamed bn camr ibn xalxala addiili iqaة imam madani can xumayd ibn malik ibn khusaym iqaة imam anahu qaala wuxuu yihi taabicigaas kuntu jaalisan waxaan la fadhiyey maca abi hurayrata biardihi dhulkiisi baan la joogay dal caqiiqa ku yaalay caqiiqiga waa meel madiina korkeedaoo dalxulayfa u dhowdahay ayib daar markuu ku iyo meel daaruu ku lahaa abu hurayra caqiiq la yidhahdo halkaasaan la joogay bur saxaabiga abu fa ataahu abu hurayra waxaa u yimid qawmun qolyaa soo salaamayo min ahli madiinati reer madiine ah calaa dawaabin weliba gaadid saaran farda iyo dameere iyo baqle iyo abarba wata fanazaluu waa soo degana beerta gurihii way yimaadeen dhulkiisa qaala xumayd wuxuu yidhi markaa oo taabicigii xumayd bin maalik faqaala abu hurayra abu hurayra wuxuu markay martidu u timid idhab ilaa ummi hooyada aad hooyada marka wakani soo maray dhulka asaga inay hooyadii deganayd wakani soo maray kitaabka bilowgiisa ku soo maray waqul lahaa hooyadii waxaa ku tidhahdaa xumaydow ina bnaka wiilkaadii abu hurayre ahaa yuqri'uki wuxuu kugu salaamhayaa asalaam yuqri'uka wuxuu kugu dal akhrinhayaa asalaama salaam yani kusoo salaamhayo wey yuqri'uka asalaam wayaquul wuxuuna leeyahay acimiinaa shayan xogo raashin noo keen acimiinaa naquudi hayan wax heli karta noo soo dir yan u timid ayib qaala wuxuu ii xumayd fawadacat waxay saartay dejisay alaaa aqraasin saddex cabo kibis ah oo min shacir aqraasku waa halka cabe canjeerada ah qursigu waa halka cabo ama halka midha canjeerada ama kibista ah wey ama canjeera waxaa tiradaba hadaad maqhidreer koonfureed laxoox hadaad maqashid buui canseradeeda hashakiin xabar buu soo ka safrada wuxuu u socday waqooyi markuu la dardaarmahay abtirkii laxoox waan maqaynayn tirigi markii u horsan la yaab marka almuhim waa inaad ogaato wey ama canseeradha ama canseeladha ama laxooxdha ama kibisda aday ku taalla fawadaca waxay xeerada ku ridaamaa nasabtu ku riday ama weelka ku riday alaaa qrasan saddex xabo oo min shacirin heed ah oo kibis ah iyo wa wax yaro min zaytin saliid ah iyo milxin cusba ah fii sabxatin xeer iskugu geysa xogo wacansheere ah iyo saliiddii lagu daaran lahaa subagii iyo haddii aa loo bahan dhanaan milixdii hawl kale ma jirto <laughs> inbaa ninkii maanta loo keena wuu xanaaqayo fii saxfatin xeer iskugu keentay xeer ku soo fawadactaha waxaan soo saaray waadaan xumayd ahay calىa ra'si madaxaan soo saaran soo qaaday hooyaan ka soo qaaday faxamalta waa soo xambaaray ilayhim ila alwafdi martidii baan usoo soo qaaday buur falamaa wadactuhu markaan dhigay bayna aydiihim hortooda aan dhigay ka daran abu hurayra abu akbar buuri allahu akbar uuba weynaysanhayaaba intaasuba la yaaban yahay u gaana maanta wa qaala wuxuu yidhi alxamdu lilah ilahi baan mahadle aladii allaha ashbacana naga dharjiyey min alkhubsi kibis naga dharjiyey bur waa runtii xilli wuxuu soo maray kibis uusan heli jirin oo masaajidka nabi maxamed hortiisa intuu fadhiisto u yidhahda anaa aragtaa ninkii beenakeen ku sii qaada xilli wuxuu soo maray su-aalo saxaabada weydiiye aayado qur-aan asagu garana uu ka yaqaano say u dareemeen hadalkiisii iyo wejigiisa uga dareen inuu baahan yahay loo kaxeeyo ka sheekeeyey in saxaabada oo ugu jeclaa jacfar bn aalib jacfar baan ragga ugu jeclaa buui jacfar wuxuu ahaa ninka ugu naxariis badan ee ugu darasho dhow ee ugu dareemaya ruuxa muslimka dhibaatadiisa markuu arko intuu dareemay kaxan jeedeen mararka qaarkood annaga kooxintuuna kaxeeyo ina gey gurigiisu asmaa bintu cuways dhihi jiray keen waxaad hayso waxbaa la waaye qumbaha iyo cokota soo fur cokota intuu kala jeeco yuu dhihi jiray wala leefa subaga meelaha ku yaala leef wax kala maaye wa kaana arxam annaasi bilmasaakiin bura jacfar jacfar leel sheekh mu'tamidku ku sheegaayo hawlaha ka horreey nin culus wey marka waa la kala baxahaya qumbaha intuu dilaaciyo islaamtu qeeyaysa dilaaciyo dhihi jir leef bal in carabka xoogo waa ka heshaan oon xoolaad marka hawlo badan buu soo maray marka xero dhan oo kibis la socoto saliid la socoto cusbo saaran tahay waaba alaab dhan wey alxamdu lilah ilahi baa maalla aladii allah ashbacna naga dhajiyey min alkhubsi naga dhajiyey ama kibis bacda an lam yakun intuusan ahayn kadib acaamuna raashinkanagu ila aswadaan acaamana ila aswadaan labada madmadow bas raashin ma ahaan jiray buuri ilaaho kibis iyo canjeero iyo caloxoox baan baa maalla buuri bacdama aanu quudan jiray labada madmadow biyo iyo timir ayb atamru walmaa timir iyo biyo idan biyoda waxuun sharaab ahaan loo cabo markuu oonku qabto ah timirna waa faakayeysi raashin ma ah iska mudmuudtaiyo dhananaansii iyo macmacaan mooye raashin la calfado ooquud laga dhigto oo quracyo lagu casheeyo lagu hardalo lagu seexda ma laba ma haddaad cunto kaaga imanaysa ballamki lawoodi maysa oo xanaaqi ninki timirta makuu keena <laughs> falam yusib maysan asiibin alqawmu tolkii min acaami raashinkii ay keentay umu abi hurayra hayan waxba kamaysan keen maxaa yeele madiina hadda ka yimaadeen caqiiqiy madiina isu dhowda waa dhargsanaayeen bes bay dheen khayr allah ku siiye adu marti soorkii waxaa weyaan waa diyaafa maqbuula iyaafa maqbula wey iyo tarxiib maqbuul falama insarafuu markay gadoomeen intay salaada abuure laabteen madiina iskaga laabteen qaala wuxuu yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiyo adeero wey adeer baa leeyahay laga wen yahay xumayd axsin u ixsaan fulo wanaaji ilaa hanamika aigaada aigaada ayntada aigaa dhao si fiican dhao koodna baan dhaqan bayna somaali kun dhaqo ayib wamsax iruqaama duufka ka masax canhaa can ilhanami diifka iyo sinka meelaha kaga yaala ka ah, ah, santaagin ha ka kibrini aruqaam kaasaa loo badanya bal ruqaamka waxaa weeye habaaska iyo digada iyo firada korka ka furaysa aragile markuu habeenkii xerada baryo wuu isku istaagayo washooliyo korka iskaga dhiciyo neefka asagoo horkiisao dhan soo kacayo waliba idaha u daran wada diga ah ayuu soo kacay idan waxo dhan ka jar badna waxay dhaheen arruqaam waxaa weyaan waa duufka ayib xataa duufkaas ka masax ka tir <coughs> waib wanaaji maraaxaha aw muraaxaha xeradeeda xerada uu ku dheelmanhayana ka xaq inkuu bil ama laba isbuuc ku weyn xerada laga xaqaafi haddii kale waa ku rafaadahaya digada laga xaqayo waa loo bedelhayaa digada waa la gubaa haddii aan laga qaado waa in la habeeyo ayb wasalli ku tuko fii naaxiyatihaa xerada qaybkeedana ku tuko xerada arigana geeskamida ku tuko haba baargooday salaadii waba barakaynaysaa fainaha arigu min dawaab اljannati waa jannada xoolihiisa jannada xoolaheeda wey jannada xayawaanka tegi doona ee lagu dhaqan doona ee jooga daaqid ariga ka mida ayb geelu ka ma aha dawaab iljanna kuma jiro geelu wax xadiid oo sheegahaya in geel janno laga helaayaa ma jiraan laakiin haddaad codsato waa lagu siin haddaad tiada anuu geel baan rabaa waa lagu siin hayaa nabig wuxuu ata ninkaan dheli jira hadduu hadda waxaan rabaa carruur baan rabaa boq intuu doonaa la siin beer baan rabaa dheeli baan rabaa iyo anugu xaquuq baan rabaa iyo ah, hawlahaasaan raba waa la siinaya saxaabada anaga nabi anu fardahan jecla fardan ba leelahaya waxyeelaysaa weliba kuwa duulahay kuwa ordahay ma aha kuwa duula yeelaysaa baa leeyi bada baahato wax kastaa la yeelajana laga raayo ayib waladii nafsii biyadihi waladii nafsii allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay la waxaa dhow wiilyo waxumayd ah an yatiya inuu yimaado cala naas ummadda nabi maxamed uu soo maro zamaanun xilli xilli baa idin soo mari doona xilli baa la gaari doonaa takuuna ay noqonayso ahullatu xayntu oo min alhalib ariga ahulla waa aaifa jamaca xooguu yaro xayn ah ari yar uu noqon doono axaba mid la jecel yahay ilaa saaxiibaha ninkii lahaa uu ka jecel yahay min daari marwaan ibni xakam marwaanka madiine hayste inahaysto somalia madaxweynaha daarta mataqana inta legtaha xayn adhaad ka jeclaan doontaan buuri abu marka la gaaro ilan daarta kuu fuqmaysa aafa dhec dagaal baa bilaaban daar lama qaxi kartid oo laiskugu soo geri seeftaa sanka lagaa gelin laakiin xaynta adhiga shiish baad waa kala dhici dul baad geysan waa la qax aayar baad ceelka gelinaanaad galaysa maalna baad gawracan aayar baad weydaysanaysa idan marka waxaa weeye mar baad gaari doontaan adhiga ka jeclaan doontaan guryaha waaweyn daaraha weeye adhiga niyagaa ku ciyaaran baa le takuunu ay noqon doontaa ahullatu ayntu oo meelhanam adhiga axabu mid la jecel yahay ilaa saaxiiba nin kale uu ka jecel yahay min daari marwaan marwaan ninkii reer banu umayadu iyo haysan jiray abu hureyr kaga tegi jiray ayib waa kii nabigu xadiidkii saxiixayn ya aba saciid inii araaka tuxibu alhanama walbaadiya wakaynu soo mara in nabigu adhig ka dardaarmay ayib wa riwaaya faaslixha wa rucaataha wa riwaaya ricaayataha ayib idan ariga marka waa in laga gaalo wey on lagu ciyaari ninka ariga haystaa haddii maanta marta u timaaday midbu u loogi midbu siin siinba kuu gawric ninkaa soo marti gashay orgina kusoo xidhay magaalaad gadata xoogow sunkar ah iyo macawisi iyo cunaad kasi gadashay khar allah kusi ayib laakiin nin geelley ah inuu undhiil caanaa ku siiya mooye ballankilaazikadidan laga helayn sakadii baan isa bixinayn ayib marka arugu waa barakaysiisiisuba xaggana uu tarmi intuu foofo laba tiro aig sal gudi ku darma marka waa ka khayr badan yahay dad kalena waa ka degan yihiin waa ka kibariiryihin dadka kale nabi maxamed waa la sheegay inuu lahaa ari in badan baa lasoo soo cecey laakiin geel inuu leeya xadiidka anas qolihii ree maxay ahayd ree curaynami ahayd curniyiintaay dhici jireen halahan baa la sheegay ama nabigu weligii wuxuu dhaqanku intuu noolaa tiro ari ah oo neef hadduu dhaafo gowric jir boqol neef oo ari ula nabigu hadduu maanta ninka ari jirka yidha nabi maxamed waxaa nari baan wadaa waxar baan wadaa keen buu dhihi jiray cagagee mid weyn soo qabo waxartii ku kordhay boqol iyo kow kowgaa neef weyn baa u dhiman jiray nabigu gowric jiray martidii qaraabada cuna beri haddana waxaa soo dhan waxar labaad boqol iyo kow kow weyn soo bixi kow weyn baa la gowric jiray saxabiga nabig hadii soo martay waa bn yuusuf alfaryaadi qaala xadaثna wakiic ibn jaraax abu sufyaan qaala xadaثna ismaaciil alأزrq ismaaciil ibn salmaan alأزrq ضaciif can abi cumar dinaar ba magaciis loo dinaar ibn cumar albazaar wa saalix اlxadiiث ila anahu rumiya birafd halka xadii baan ku dara hadda ayb can ibn اlxanafiya maxamed can cali bn abi abi aalib ina anabiya qaala nabi wuxuu yihi ashaatu neefka adhiga ahi oo filbeyti guriga jooga barakatun barakiya khayr wey washaataan labada neefna barakata laba baraka wey waa laba khayr wey waalaثuna barakaatun saddexdana waa barakaat daciifun jiddan maxaa yeelay ninka u daran meesha dhex fadhiya waa ninkaas ismaaciil alasraq ah tafsiirka noocaas ah xadiidku ma sugnaanin laakiin inuu arigu baraka yahay muran ma laha ummi hani bint abi aalibna wuxuu ku yidhi ittakhidii hanaman fa inaha baraka ari yeelo xayn iyo ari asaaso yani dhaqabuu ku yidhi oo yeelo maxaa yeele waa baraka iyo khayr weye baabun alibili cizun liahliha hada bilahi towfiiq